waan dhegeystayaal wiilkiin baa meelo joogtaan soo badana maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa baraqanimo isniina taarikd waxaa ku xaseysan tahay labada bisha waa soddonka bisha koowaad sanada laba kun qodobada aad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka ah ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo howlgallo ballaaran ka wada qeybo ka mid ah deegaano hosmaada degmada xareer ee gobolka mudug aad maqli doontaan somalilan waxay sheegtay inaysan marnaba diidaneen rabitaanka shacabka laascaanood waad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa faahfaahina ka soo baxaya weeraro dowladdu ka fulisay qeybo ka a ah gobolka shabeellaha hoose oo lagu dilo xubno ka tirsan al-shabaab turkigu wuxuu sheegay inuu ka fiirsanayo inuu aqbalo in fiinland ay ku biirto gaashaanbuurta naato qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal dhegeystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal duxiyo naftaydiyo qalbiga wa ku dheenyaqay soomaaliya xuduudaheeda markan ka hadalno waa lowyacadda ka soo bilow ilaa iyo raas jumbo raas maaha raas kambooni ayay waxay u jirtaa raas jumbo boqol iyo kow iyo macnaha soomaalidu waxay u baratay inay tidhaahdo min ras caseer ilaa ras kambooni raas caseer markaad tidhaahdid waxaad joogtaa waqooyi bare ee soomaaliya unbaad joogtaa soomaaliya unbaad ku dhex jirtaa marka raas caseer maaha waa looyacadde ilaa iyo raas jumbo waayo haddaad tidhahdid ras kambooni raas jumbo ayay waxay u jirtaa boqol iyo kow iyo toban kilomitir ama hal digrii ayay u jirtaa dhaxan barafaayo laguma oga dhamac kulaylkeene rabbi baa isugu deelitiray cimila dheefte tayigi jalleeca amarkoda kama dhirgayaane qaybaha hore ee barnaamijka ogalayaan gudagaraan dhegeystayaal aynu ku bilaawna ee wararka naga soo gaaraya qeybo kamid a galmudug gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada xaradheere ee gobolkaasi waxay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada u dhow degmada xardheere iyo sidoo kale howlgallo kale oo ay sheegeen inay markaa ku baadigoobayaan xubno shabaab ka tirsan oo markaa fariisimo kuleh deegaano kale oo kamida a ah kuwa hoos degmada xardheere ee gobolka mudug wariyaheen xasan axmed maxamed ayaynu ka wareysanay wararkii ugu dambe ciidamada milatariga soomaaliya oo garab helaya qeyb kamida ah daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ayaa howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab oo xasaadi lasoo dhaafay ka sameeyeen deegaano badan iyo dhul hawdah oo udhexeeya deegaanada caad iyo sidoo kale deegaanka miiraan ee koonfurta gobolka mudug baylo kala duwan oo deegaanka waxay warbaahinta xaqiijiyeen in ciidamada ay gudaha u galeen dhowr furisin oo kooxdaas ay ku lahayd aagga deegaanadaas islamarkaasna ciidamada ay si weyn u amaanka goobaha ay tageen saraakiisha ciidamada oo la hadla waxay warbaahinta ayana u sheegeen in ammaanka deegaankaas ay sugaan islamarkaasna ciidamada kala duwan ee dowlada federaalka iyo kuwa galmudug oo garab galay dadka deegaanka inay tageen goobo badan oo deegaanahaas islamarkaasna wadooyinka soo gala ay halqola miinadaarisa ay ka sameeyaan waxay sidoo kale ay sheegeen in ay ciidamadu ku sisaqayeen deegaanka caad oo weli kooxda al-shabaab fariisan ay kuleeyihiin islamarkaasna ay kulaali doonaan howlgalka ka socda deegaankan ayaa kusoo degmaya ayadoo weli deegaano ka tirsan gobolka uu ka socdo howlgalka milatari ah dhanka kooxdan oo ciidamada kala duwan iyo dowlada federaalk kuwa galmay galka dadka deegaanka weli ay wadaan wariyeena xasan axmed maxamed ayuu ahaa oo markaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalla ciidamada dowladda ka wadan qeybo kamid a ah deegaano ismaala degmada xardheer ee gobolka mudugin ooga warbixinay marka shabeeladaos haddaan eegnana dowladda soomaaliya waxay shalagalikii dambe sheegtay in xubno badan al-shabaab ah lagu dilay howlgallo laga fuliyey qeybo kamid a ah deegaanada gobolka shabeellaha hoose howlgallada oo ahaa kuwa ay fuliyeen ciidamada dowladda oo markaa kaashanaya saaxiibada caalamiga gudoomiyaha janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur oo markaa keenan la hadlay ayaa ka warbixiyey sida marka ay howlgallada u dhaceen iyo khasaaraha jira waa mahadsan tahay eh, radio kulmiye eh, run ahaantii eh, markii madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud uu ku dhawaaqay in ciribtirka shabaab meel walba ay joogaan shacabku inay kacaan runtii markii hirshabeelle iyo galmudug ay bilaabeen faceonkii shabaabkii kasoo orday ayaa gabaad kasoo dhigtay beeraha ama hoodka tuulooyinka hoos yimaada janaale walow ay markii horeba ay meesha ay u ahayd xero military ama xero tobabar u ahayd kuwa ku sheegayaan katiibadii ay ku sheegayaan inay meesha ay ku tababari jireen duqeymo waxaa loo geystay oo cirka ah runtii meeshaasna waxay ahayd warta beder iyo garasdeereed tabakal eri majabto eridaasay ahayd runtii dad badan oo lagu dilay dad badan oo lagu dhaawacmay runaantii waxaa gubtay xataa keegtii hubka ay ku aruurinayeen u yeelay inaan hadda waa qiicayaa marka eh, cadowga waa jabeen eh, runtii waana ka dabatagi doonaa wixii ka haray hubkii ka harayne runtii media usoo bandhigi doonaa insha allah khasaaraha wax ma nooga sheegi kartaa aad halkaasi ku aragteen haddii aad tihiin maamulka marka staatik sameynay eh, dadka tuulooyinka joogana ay noo xaqiijiyeen in meesha horta ay dad badan eh, shabaab badan kusoo dhoobtay eridan garajeereed eh, iyo warta beder eh, walow ay rabeen inay culays soo saaraan difaacyada aan janaal ku leenahay haweenadan ugu dhaweedba waxaa waaye habeenii maalin waxaan u taagnayn difaacida shacabka soomaaliyeed meesha waxaa ku dhintay ilaa boqol iyo afartan a ku dhimatay meesha boqoliyo kana kalena waa ku dhaawacmayn dhaawacooda ilaa hadda meel lama geynin meel ay geeyeen layihiin runtii meesha ilaa hadda waa xiran tahay waxaa laga yaabaa xataa dhaawacooda ina ayagas dhamaystir laga yaabaa culeysa biro dartiisa ay meel u bixi karin meeshana hadda waa xiran tahay ayaga u xiran tahay Eh, waana ilaa hadda waxaa ka socdo eh, raaca ka socdo meesha iyo hubkiyaa ku gubtay eh, khasaaraha gaaray cadowga diinta dalka cadawgaas cadowgaas waxaa gaaray dabkaas hadda ku sheegay waayahay waxaad sheegtay in al-shabaab ay deegaano ay janaala ka mid a ah soo dhoobteen xogtaasi idin xaqiijiyey oo aad ka soo xigateen mise idinka ayaa arkay adan eh, anaga wax kale kama shaqeyno eh, mar walbo eh, waxaan ka shaqeynaa xogta cadowga jaraale waa ogtahay furartii ugu dambeysay meeshii ugu dambeysay la xoreeyay aheyd waa furartii hadda laga ambaqaadayo dagaalada habeen iyo maalinna xogta cadowga iyo wax walba waxa waaye dadka waana soo gudbay anaga waa waxaan u tababaranahay qaabka loo helo xogta waana helnay Eh, inta dagaalada ay ka socday galmudug masuuxaaqa ay nimankaan hmm. waxay kusoo aruuraneen eria eh, kusoo aruurayeen waana hiinay waana u gudbinay eh, dawladda iyo dadka ay qusayaan habeen iyo maalin waxaan ku jirnaa difaac ma jiraa marka laga soo tago duqeymahaas dagaalo iyo abaabul ay ciidamadu ka sameynayaan deegaanada aada sheegtay in duqeynta laga geystay mar walba anaga ciidamada iyo anaga mar walba waxaan diyaar unahay dagaalka ah, kooxaha khawaarijiinta laakiin hadda waxa waaye eh, ma hor dhici karo eh, arrin military waa arrintaas laakiin eh, nimankaas inay dhibkaas u gaaray dabkaas u gaaray aan ku sheegayaa hadda tuulooyinka waxay amar ku bixiyeen garajeereed iyo majabto iyo taba waxay amar ku bixiyeen inay macnaha dadka shacabku ay ay ay ka guuraan marka runtii eh, anagan gacmo furan oo kusoo dhaweynanaa shacabka insha allah eh, sheekadaasi hadda ay bilaabeen waanan soo bandhigi doonaa hubkii laga gubay iyo meedadkooda waa soo bandhigi doonaa insha allah eh, saacadaha soo aadan waayahay deegaanada ka maqan gacantiina ee degmada jana la hoos yimaada imisay gaarayaan runaantii inta hadda gacanta ku jirtay inta ka maqan inta ka maqanaa badan markaan hadda ku sheego tuulada hadda xalay dhibka ka dhacay waa tuulooyin waaweyn waayo sidaa damajabto iyo garajeereed iyo tawakal waa tuulooyinka aan ku xisaabtanno ayagaa joogo janaale marka ay joogi jireen udub dhaxaad shabaab waxaa ahayd deegaanka janaale laakiin hadda udubdhaxaad eh, tuulooyinkaas hadda waxay u tahay eh, gabaas iyo hooy iyo meelay ku dhuntaan iyo meelay ay kasoo baxaan iyo meelay ay duwaan ka qaadaan runtii eh, meeshaas hadda muhiimay u tahay al-shabaab laakiin hadda burburinaa ku samaynaynaa awood awoodooda ladiiqa radiisa lagu sameynaa waa la yareynaa kadibna waxaa waaye tuulooyinkaas gacantaan kusoo dhigana insha allah deegaanada duqeynta ay ka dhacday ma ma tuulooyin ay ka dhacda duqeyntu eh, faahfaahin ma naga sii kartaa mase meelo duura ayay ka dhacday oo nimanku eh, al-shabaabku ay isku aruursadeen runtii meesha eh, duqeynta ay ka dhacday janaal waxay isku jiraan laba iyo toban kilomitr war la dhahay warta beder beer agteeda ah oo wartaasna runtii diilaala jiro wartaasna beder waxay ku shubtaan biyo markii biyaha uu socday biyu ku shubtaan waxay udhexaysaa qoryoolihii jamaale wartaas beer agteeda ah iyo eeridaas waxay u tahay friisan ama bar al-shabaab ay leedahay oo kii jubooyinka imaaday iyo kii meeraas ka imaaday iyo kii baayboqol ka imaaday iyo kii meel u socdo meeshaasay macnaha ay u tahay barta al-shabaab ay ku kulmaan ee shabeellada hoose marka laga soo reebo eh, kuunya iyo marka laga reebo barta dhexe ee al-shabaab meesha waa meesha gudoomiyaha janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur ayuu ahaa oo warbaahinta kaga warbixinayay howlgalla ciidamada dowladdu ka sameeyeen shalagelinkii dambe ka mid ah gobolka shabeellaha hoose barnaamijka waaraad degeysanaysaan idaacadda kulmiin oad nagala socotaan dhegeystayaal qarandid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta weli barnamij waa dhegeysaneysaan idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaal markan somaliland haddaan egnana xubnaha kamid ah somalilan mas uuliyiintoodu waxay sheegeen in dadku ay u muuqdaan kuwo markaa sheegaya warar aan sax ahayn iyo in iyagu aysan markaa diidaneen shirka dadka kasoo jeeda gobolada soodhisana kaga socda magaalada laascaanood waxay tilmaameen inaan markaa marnabo aysan iyagu faragelin mar walibana ixtiraamayaan aragtida shacabka laascaanood gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa arintaa faahfaahinka bixi waxaan u tegay markii aanu kulanay madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dalka ilaan xoogaan u dhug xaaladda ka jirta magaalada laascaanood iyo inaan xog dhaba ah, aan la wadaago madaxweynaha taasaanan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo runtii waxaan aada iyo aad madaxweynaha iyo dowladdaba uga mahadnaqayaa in tala soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay ilaa iyo hadeerna arrintaasi ay keentay guul weyn runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore waxaa kaloo runtii yara arrimaha aanu tegay dee ka mid ahayd ee meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab baaqna uu jeediyey garaad jaamac garaad ismaaciil oo in garaadadii dhulbaxanta ay isugu yimaadaan magaalada las camal in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah. dadkuna taladooda loogu madax banaanayn lahaa oo ay iyagu tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhiban ah aan cidina u geysanin gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayuu ahaa oo marka ka hadlaya arrimaha ku aadan laascanood isla wararka somalilan ku guda jirnaay somalilan waxay soo saartay digniin loo diray eh, warfidiyeenka ama warbaahinta ka howlgala deegaanada oo looga digayo in markaa ay wararka laascanood ka hadlaan wasaaradda warfaafinta somalilan qoraal ay soo saartay ama war kasoo baxay waxaa digniin loogu diray xubnaha wariyaasha ee markaa la sheegay inay ka hadlaan arrimaha xiisadda ka taagan laascaanood waxay somalilan sheegtay in wax weliba uu horin kara waxay ugu yeereen xiisadda colaada ee markaa ka aloosan deegaanada sool iyo sanaag ay marnaba yeeli doonin in warbaahintu ama warfidyeenku ay iyagu sheegaan markaa mar walibana ay tebiyaan waxay tilmaantay in qof waliba oo ku xadgudba sharciga u yaalla somalilan ee dhanka saxaafadda ay sameyn doonaan marka la eego tallaabo inay ka qaadi doonaan sharciga saxaafadda somalilan markan ukrain haddaan eegno hogaamiyaha ukrain valadimir zelenski wuxuu sheegay in xaaladda gobolka deneski ay kasii dareyso dagaaladu yihiin kuwo joogto ah sidaasi lamida bakmud fahlada iyo goobo kale oo kamida ah ukrain wuxuu sheegay in uu u baahan yahay dalalka reer galbeedku inay la soo degdegaan taageerada military ay siinayaan xukuumadda ukrein wuxuu tilmaamay inay u baahan yihiin si degdeg ah inay kaga falceliyaan weerarada joogtada ah ee ruushku iyo maleeshiyaadku taageere ay ka fulinayaan ukrein goobaha ugu badan ee haatan dagaaladu ka socdaanna waxaa ka mid ah magaalada bakmut jonisk iyo sidoo kale valadar halka loo yaqaano oo intaba ka mid ah waddanka ukrein sidoo kale ruushku waxa uu duqeeyey koonfurta wadanka ukrein gaar ahaan magaalada kherson loo yaqaano hal qof ayaa lasoo wariyey inuu markaa geeriyooday halka trakaroo dhaawacana lasoo wariyey waa saddex ruux oo kalena waxay ku dhinteen isla duqeymo kale oo ka dhacay koonfurta waddanka ukrein waxaa markaa uu ku doodayaa dhinaca kale hogaamiyaha ukrein valadimir zeloniski in markaa laga saaro eh, ruushka in aysan markaa ka qeybgelin tartanka olombikada ee lagu qabanayo baris sanada soo socota ee laba kun afar labaatan master zelenski waxa uu ku doodayaa in markaa la joojiyo in ruushku ka qeyb galaan eh, markaa ciyaaraha olombikada sanada laba kun afar labaatan ee lagu martigelinayo magaalada baris ee wadanka faransiiska isku day weliba oo ay ku doonayaan in markaa guddiga olombikada caalamiga ah ay tartanka olombikada ugu daraan ruushka waa mid markaa aan suuragal ahayn dunidu waxay u aqoonsan tahay ruushka mid argagixiso ama dal argagixiso taasi waa midda inagu aynu ognahay ayuu ku sheegay muuqaal uu soo duubay valadimir zelenski oo la hadlay warbaahinta dowladda waxaad u baahan tahay inaad aragto xitaa adiga oo indhihu kuu xiran yihiin waxaa ka soconaya kherson karkif bakmot iyo adivika taasi waxay ku caddeynaysaa in waxa socda ay yihiin wax ay sameynayaan dal uun argagixiso ah ayuu hadalkiisa sii raaciyay barnaamijka ogala degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamij o dhegeysanaysaan idaacadda kulmin nagala socotaan dhegeystayaal markan waxad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkiiyo maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed waaya deeqa waa mahadsantaa hadalhaynta afar labaatanka saac muddooyinkii ugu dambeysay aada loo hadalhayay eh, waana dhankii ciyaaraha weeyaan waxaa gabagabo sii maraya suuqa kaliibsiga iyadoona kooxaha inta badan ay doonayaan eh, xidigo markaasi dabcan ay ku dhuujiyaan eh, bishan aynu ku guda jirno eh, january si markaasi dabcan maadaama saddex bel soo socota inta badan la gelayo dabcan mashquul aad aad u baahsan suuqana uu xirmayo bishan marka wax ka yar afartan saacadood ayaa ka dhiman suuqa kaliibsiga ciyaartooyda koox cagta jilosiyaa leeyahay iminkan waxay doonayaan in markaasi u dhaqaaqaan sidoo kale milyan ay ka bixiyaan ciyaaryaanka yarado izo fernandes oo ka tirsan kooxda kubadda cagta bafika marka chelsea waxaa leeyahay ugu dambeyntii markan waxay doonayaan inay soo gabagabeeyaan boqolkiiba boqol mas-uuliyiinta kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba ninka iskale kooxda kubadda cagta chelsea ninka tony boli waxaa la aaminsan yahay laleeyahay in ninka enzo fernandes kooxda kubadda cagta chelsea ay soo qaadan karayaan boqol labaatan milyan marka hadaleynta ugu badan waxay tahay kooxda kubadda cagta chelsea markan ugu dambeyntii waxay doonayaan ciyaaryahaankaasi bilowga bishan aynu ku jirno january kooxda kubadda cagta chelsea ciyaartooy waaweyn ay soo qaateen oo aad u khatar badan muqaylo mudrigi ayaa ka mid a ah ciyaartooyda aad ku khatarta badan kooxda kubadda cagta arsenal ayaa laga dulqaaday marka sidoo kaleeto in kooxda kubadda cagta chelsea ay aasito ciyaaryahanka layrada ezo fernandes waxay fursad u tahay kooxda kubadda cagta arsenal oo markaan iyagana waxay doonayaan in qadkooda dhexe ay xoojiyaan hadda waxaa leeyahay waxay doonayaan inay markaasi gacanta ku dhigaan ciyaaryahaanka layihahdo ninka layihahdo moses kasedo oo ciyaara kooxda kubadda cagta brighton brighton waxay shaac ka qaaday in siddeetan milyan lagu fasaxi doono ninka layihahdo kasedo kooxda kubadda cagta arsenal xalay dalab dhan waxay dirtay toddobaatan milyan waxayna doonayaan in toban milyan kaleet ay ku daraan si ciyaaryahanka yarada kaseede ay usoo qaataan marka arsenal qadkeeda dhexe doonayaan inay xoojiyaan sanadkan waxay doonayaan in horyaalka brimier leaga markaasi ay ku guulaystaan oo ay markaa dabcan eh, muddo sideed iyo toban sana aysan in markaasi ay ku guulaystaan iyadoona kooxda kubadda cagta degaadar sanadkan aad iyo aad u khatar badiyay marka suuqa arsenal waxay hore usoo qaateen ninka ee tarasaad oo ka tirsan kooxda kubadda brighton isla brighton ayna ka doonin ciyaaryahaanka la yidhaahdo ninka yihahdo kaseedo wayaan marka waa ka inta badan kooxda kubadda liverpool tababaraha kooxda kubadda liverpool waxa uu shaax ka qaaday in bishan Eh, macquules enhan in kooxda kubadda cagta liverpool ay samayso waqti liibsiga oo iminkan gabagaba sii maraya waxaanu ognahay xalay koxda kubadda cagta brighton ayaa garaacday kooxda kubadda cagta liverpool liverpool dhibaato xoogan ayaa haysta marka la eego xilli ciyaareedkan xidigaha ugu muhiimsan ayaana ka dhaawacan iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool eh, ciyaartii shalay laga badiyay inay ka dhigan tahay in keliya hadda eh, horyaalka bermaliga oo kaalinta sagaalaad ku jiraan iyo weliba wareegga lix iyo tobanka james leaga ay ku jiraan ama ay joogaan wareega lix iyo tobanka real madrid wada ciyaarayaan ayaa usoo haray marka xil ciyaareedkii hore koox kubadda liverpool iyo taageerayaashooda waxay markaasi dabcan eh, niyadda ku dhisanayeen afarliya ah, koob ay ku guuleysan karayeen laakiin sanadkan waxaa leeyahay waxay bixi karayaan koox kubadda cagta liverpool iyagoo markaasi dabcan wax koob aysan ku guulaysan sida iminka macquulka ah marka waaka arsenal iyo chelsea ayaa soo iibsiga markan ciyaarta ugu baahan manchester united oo kaleeta uma baahno koox kubadda cagta real madrid xali taaka ayaa loo dhigay koox kubadda cagta real sociedad ayaa taako dhigtaan waxay ka dhigantahay koox kubadda cagta barcelona afar dhibcood horyaalka laliigaha ay gacanta ku hayaan ac milanna waa la garaacay oo dabcan kooxda kubadda cagta sasuulo ayaa garaacday marka ismil iyadana sanadkan waxay doonayeen iskudeetaa inay ku guuleystaan laakiin taasi macquul maha kooxda kubadda cagta naapolina kooxda kubadda cagta roma ayaa garacday marka hadaleynta ciyaaraha aynu intaan kusoo gabagabeynaynaye markaan dhanka dhankaya qormooyinka waayahay cabdirashiidow waad mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay waa xigmado cali bin abi daalib allaha ka raali noqday ayaa lagu yidhi noo tilmaam adduunyada wuxuu yidhi waa sifayn guri bilowgiisu dhib iyo rafaad yahay aakhirkiisuna baaba-ayo xalaashiisu xisaab tahay xaaraantiisuna ciqaab tahay fursadaha iyo wakhtiga badan ee aad siiso dadka waxay yareeyaan imtixaanka ay kuu hayaan waxay bilaabaan inay iska kaa tiraan go'aanadaada sababtoo ah waxay og yihiin in fursad mar waliba la siin doono kama baqayaan inay ku waayaan oo waxay ku raaxaystaan cafiskaaga weligaa ha u ogolaan inuu qof ku raaxaysto bahdilkaaga innagu ma awoodno nooleynta ubaxyo dhintay balse waxaan awoodnaa beeridda kuwo cusub oo ka qurux badan kuwii hore waana sidaasoo kale noloshu uma istaagto dhowr fashil oo ina soo maray qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey noloshu habeenkii ayay bilaabataa habeenkii marka ay kuwa maanka xasiloon ay dhibla'aan gam'aan marka ay kuwa la ildaran caashaqu isdhaafsanayaan dhambaalada jacayl marka kuwa quluubta dhaawacani ay dawadooda ka raadinayaan fiirsashada xidigaha markaas ayay bilaabataa nolosha qormadan ayaan ka soo xiganay qof baraha bulshadu ku soo gala armaan maalik waaya qurbada dhankayga ugu dambeysa haddii aan eegana ah, dabcan waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay ogow dhibta ku haleeshay inay indhaha ku furayso qalbigaana nooleynayso rabbigaagana nimcadiisa ku xasuusinayso mar weliba ahow deeqsi waxbixin badan taasi waxay waasicinaysaa qalbiga iska ilaali baqiilnimada taasi waxay sababtaa cidhiiri weliba dhib haleela laabtaada ayaa leeyahay ku dadaal nadaafada dharkaaga wanaaji ee qaabkaaga kuna dadaal mar weliba inaad noqoto qof wanaagsan iyadoona qurmadan lagu soo gebagabeeyey qofkaas sabarka kaadshaday nolosha kuma jabo ee saaxiib ka dhigo sabarka si uu kugu soo dhaweeyo guushaada ayaa leeyahay waxaanu ka soo xegnay qof baraa bulshada kusoo gala ismaaciil bulle xubinteena waa naga intaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshad maqlayseen oo qaybka ayd ah barnaamijka ogaale markan gaashaanbuurta naadsona waxa ay leeyihiin koorida waqooyi waxa ay kordhisay taageerada militari ay siinayso ruushka iyadoo oo markaa markan la safatay xukuumadda moscow kana taageeraysa dagaalka ukrain xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato ninka lagu magacaabo jenis storberg waxa uu tilmaamay in markan ay heleen xoga muujinaya in siyaasadda iyo taageerada dhinaca militariga ah ee ruushka ay siinayaan kuuriyada waqooyi ay tahay mid korortay stolberg wuxuu tilmaamay inay u muuqato in kuuriyada waqooyi markan ay ku biirtay loolanka dagaal ee markaa u dhexeeya dalalka reer galbeedka oo iyagu taageeraya ukrain iyo sidoo kale ruushka oo iyana taageero ka helaysa saaxiibadeeda xulafada gobolka isaga oo ku sugan magaalada saawul ee magaalo madaxda wadanka kuuriyada koonfureed waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay marka la eego booqashadan uu ku marayo dalalka qaaradda aasiya inay markaa miro dhal noqoto sidoo kalena diirada lagu saaro sidii looga shaqeyn lahaa nabadda iyo xasiloonida gobolka waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan kuuriyada koonfureed master strolberg waxauna kala hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee yurub waqooyiga amerika iyo waxyaabaha kale ee markaa siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalalka gobolka iyo sidoo kale kuwa qaaradda aasiya isagoo ka hadlayay macadka loo yaqaano chai institute oo ku yaala magaalada sahool ee kuuriyada koofureed waxa uu kaga mahad celiyey koonfur kuuriya sida markaa ay u garab istaagtay ukrain oo ay oga mid ahayd dalalkii qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku cambaareeyey dhowrkii mar ee markaa ay kaga hadleen xubnaha golaha ammaanka tallaabada iyo sida loo cambaareynayo dagaalka ruushka uu ka wado ukrain wuxuu sidoo kale xusay in jarmalka iyo norway ay yihiin wadamada ugu badan ee iyagu u muuqda kuwa markan taageero siinaya xukuumadda ukraine si markaa ay qeyb kaga noqoto isdifaaca ay ku jirto sidoo hadalka u dhigay kuurida koonfureed iyaduna waxaa laleeyahay waxay kordhisay soo dejinta hubka casriga ah ee keensanayso heshiisyada ay la gelayso dalalka dhaca qaaradda yurub xubno ku jira gaashaanbuurta nato iyadoo marka loo arka arrintaas inay dunida markan u horseedi karto in dalalka dunidu ay u biratumanayaan dagaal iyo loolan siyaasadeed iyo mid milatariba waxaa sidoo kale kuuriyada waqooyi muddooyinka lasoo dhaafay iyaduna waday tijaabooyin gantaalo hub casri ah gantaalada qaarada isaga gudba oo u muuqday markaa kuwa ay ku doonayso in ay markaasi ugu diyaargaroodo waxay ugu yeertay loolanka reer galbeedka iyo xulafadooda markana dhegeystayaad soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay waxaan idin maqladini dhagaystada maanta geedkiiyaa fadhiya waxaanan idin leeyahay kooxdiinaan kalamaanoo na karuud bixinayso runta noo kashifayso kartideeda la yaabnay koonaha dunidoo dhan kelmadday ku dhawaaqdo dadku koobinayeenow kulligii waa idin salaamay kulmiye iyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kulli daadkay karuud baxsheen waa salaadganaya geedka nagu heesta war cabdulla abwaan salaad waana soo salaamaye ma dacwaad u qabtaa war irdu ood noo saaro walsinkuwaaye lan walbaas ku aruuromay kuweelasan war goorahin madayow abwaanku baydhabu u socdaa miyaa la yidhi war ma gareena casuumay war waxaa la yidhi haddii uu ku farxayo iyo haddii uu kohanaayaba qof kastoo kalamaan kelmaddeeda dhagaystaa kol unbuu arkaya aryaadhaha abwaan salaad iyo inta lamiduhu waa noo imaan karaane laakiin kalamaan waxaa nicab dadka wax iska daba wareejiya waana tii la yidhi karbuuno nin wax kaysa ahaa kaheeda waa kaaraxsaya karbuuno nin wax kaysa kaheeda waa kaaraxsaya abdulow tuu gobay gobayta dhibjay waan lijeede war kalemaanay war ma haysiine arrintii kululaatay kaftankiina dhammaa kaashkiina la diid kolaygii calidheerana kumii waa laga waayey wareedha war ma hayside kabtaydii iyo karintaydii maaragtay baa ka dhacday kobtee ku dhuuntaana way ka dhacday maxaa i keenay halkaanna way ka dhacday kriimka bixina way ka dhacday waadna ogtihiinoo kor iyo cirkaba lagaaga soo dhac waa laysku habaaraa dhulku kula go'no waa loo raaciyaa hadda meeshaan ka sheekaynayaa meel kale maahee waa shabeellada hoose warwebiga shabeelle hoose hanuumka goojirna geekaleemayka gooyi warma dadkiyaa loo diiday inay beeraha fashaan aaga war ma makanaalladii baa dumay warwarka ha iga dhex gelinine aga way ka tagtay awowgoodla gubkii waxaa eegga ka yeedhay islaamkaaba la yaabay aryaa berigoo dhammu aadna wareerihaysa maaad u socota haddaan fahmay wasiirku xigeenka warfaafinta cadaala wuxuu yidhi boqol soddon iyo shan qawaariidahaan ku dilna inta u dhexaysa tawakal iyo garas jeereed aan idin jilciya waana agagaarka naale dhaawucuna boqol waa ku dhow yahayou yidhi eyakoomahaas isku aruursahayaana nisa soo ogaatayou yidhi kadibna cirkana waa looga soo dhacay dhulkana waa looga soo baxayou yidhi maalin kasta inta wasiir cadaala sheego haddii laga dilay eh. waxaan u malaynayaa inaan wax badan u ka harin aga wargoonan wasiirku ma afku ku dhammeeye waraajashii dhammaataa ifka joogi mayso war afyaadinba in khawaarij lagu jahaado eh. waa laysku ogaa war wasiir af ku laaya iyo taliya boqol dile eh. shaqo culus bay hayaan war kalamaanay war mahaysiine afhayeen been afufad arki jirteene nimanka waa la laayey ragga waaweynee meesha lagu dilayna waxaa ka mid ah salmaandheere iyo macalin salixii oo kala qaabilsanaay weerarada xeebaha iyo weerarada saldhigyada muddo dheer baana la raadinayaa la yidhi war ma lacag baa dul saaray jinaala baaliyana may heebjeey war wax dambey ka dhaceenoo kibir waaye wadeenoy kadeedeen shacabkiiye kubaan dasta cadhaysan kor haday ka duqaysay kariimkaa mahadaas leh war kor baa looga soo dhacaa lagu yidhi war kuwaas kor iyo hoos meelna looma dhaafin isku soo wada koobe kulayl dhaafay kulayl baa kooxii eebba ku oogay war waxaa kaloo la yidhi nin kariimku soo qabanayaan kabihi yeelnayne kay muteen waa ku diirsaday hore war ma haysiine markaan dhegaystay calidheero waxaa ii caddaatay in shiid ku dhacay nimankii oo ay shilin waayeen wuxuuna yidhi lacagta ummadda soomaaliyeed gaalaa dhacaysa hadda ogow ummadda soomaaliyeed ayagaa iska dhigaye waxa dhacayaana ayagay ahaayeene ogow waxa uu gaalada ku sheegayaana waa dawladdii soomaaliya oo dadka naftooda ka badbaadinaysay ee ogow waxaa kaloo ilayaa badnaa markuu yidhi muqdisho nabad iyo dhaqaale iyo wanaag iyo horumar midna looma looma rabo horta taas waa ka run sheega calidheere warwarka ha iga dhex wuxuu yidhi gaalo iyo cadowga soomaaliyaaan u oggolayn muqdisho nabad iyo dhaqaale inay hesho marka waxaan isweyddiiyey muqdisho waxa qaraxa iyo dhaca iyo boobka iyo baaba'a iyo xasuuqa ka wadaahay waa shabaab ayaa kaloo uga daran wardhiigga iyo burburka iyo qaraxa iyo dhaawaca inuu horumar u yaqaano ma dhici karto war muslin iyo gaalaba aadanuhu xumaan iyo wanaag waa kala yaqaan war kuwii markay daday dilaan waayeen ariga laayay ah. miya wanaag iyo horumar toonoo ciday la rabaan jirto wargooyin calidheere wuxuu iloobay ah. inayn soomaaliyu maanta cadow kale lahayn war waxaa kaloo calidheere ilaabay ah. inay caddeeyeen culummada soomaaliyeed in shabaab qawaariish yihiin aryadaha samidee cabdullana wuxuu yidhi how qof ku dhiibe kuna dhaca dhulku kula go' waa dhahda qofku dhiibe kuna dhaca kula go' war cabdullaw cali waa makarofane shacab waanguura wuxuu yidhi muqdishow naf iyo maal inaad moora duugtaan adinkaa muddada dheer ku mashquulsanaayo masiib oo dhan falayee bulshadaanu may arag taariikhna kuma maqal cadow kula mataale mujrim lagu adeegtow dadku xoolamaahe shalay maanta ha u qabin shalay maanta koylooban maqli jiray warwarka cali anuu aragtideeda markaan dhegaystay waxaa ii soo baxday cali dheere ma dheera sababtoo ah dawladdu wuxuu ugu markhaati furay inay shaqo adag qabato oo lacagtii ka xayirtay shabaab inkastoo asagu ka dhigay shacabkii soomaaliyeed oo gaala dhacayso taas waxba loogama jeedo war taasi waxay u eg tahay cali isagaa qorbaas jooga isku haya warwarka cali ma fahmina waxaa iiga soo baxay inay rabaan inay bangiyada dhacaan oy boobaan cid kastooy dhiiggooda iyo maalkooda bannaysanayaanna waxay ku eedeeyaan inay gaala u shaqeeyaan marka akoonnadii dawladdu xirtay inay dhahaan gaala xirtay waa marmarsiyo iyo xalaalaysi war hantida ummadda iyo dhiiggooda mar horey xalaalaysteen ma wax war cali markhaatigii ugu wanaagsanaa buu furay wuxuuna yidhi qofkii naftaada iyo maalkaaga kuugu yimaada inaad iska dhicisaa waa waajib hadduu ku dilana shahiid baa tahay haddaad dishana shahiid baa tahay ka ku soo weerarayna waa ehelunaar hadda al-shabaab qolada u qaabilsan baadda dadka laga qaado in la dilo miyo calidheere baneeyey oo hadda shabaab dhaqaalihii dadkoon dhacna dhacan laa saaray may dhaheen dhaqaalihii dadkoon raacna dhacaan la saaray may dheheen warwar ma haysiin odayaashii shabaab xaradheere ugu tago cadaado laga soo qabtay calidheere may waceen war odayaasha calidheeroo hadda ka hor ka hadlay wuxuu yidhi ah. waa nabadoonno laga gardaran yahay war waxay ka qabto ma sheegay warwarka iga dhex waa falantihiine ah. maxkamadda ciidamadaa xukuntay hayehee shuuta wuxuu jooga wa calidheere miyuu xukumay war adigu nin maranaa tahayo warkaa iga dhex geline ah. odayaashii maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay agaa warsee suuratulmaa'ide loogu daliilsaday nimanku dad ma diline war markii horeba shuutumay galaan diislangelii war nimanku shacabay ahaayeen odayaal dhaqanna way ahaayeen maxkamad madaniya in la saarayna ahayd laakiin cid kasta oo shabaab ka mid a ah, ama lagu eedeeyo inay xiriir la yeelatay maxkamadda ciidamadaa la saaraa war waa falantiina maanta dhan warkaa iga dhexgelinine ah! maxkamaddu waxay xukunta odayaashu inay shabaab la shaqaynayeen shan sano oo xabsi ciidan lagu xukumaa la yidhi haddii waxay ila tahay ah! cid kastaoo shabaab la xiriiri laheed inay ku quus qaadanayso ma haysine farxiyo cabdi waa suge oo ka mid aheed wasiirrada galmudug ayaa lagu dilay degmada wardhiigley waxaana la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen nimankii dadka ku gaadi jiray bastoolada iyo qaraxa degmada dharkaynleyna waxaa la sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gurigiisa in la weeraray marka cabdulaahi xasan shaarkey ilaahay ayaa ka badbaadshaa layidhi bumbooyinkii lagu weeraray war khawaarij iyo bulshadu inay wada noolaadaan horaa looga abuu abwaangaariya wuxuu yidhi allaa u naxariiste innagoo dhammi intoy iska kaa dhibayniyo innagoo dhammaannaha isukaanna dhinac taal war kalena wuxuu yidhi haddii milyan meydo malaayiin dhammaato munaafaq shisheeyena maamuli maayo war ka tagtay axyaa wadani axyaa wadani ya soomaaliyahay axyaa wadani war waxaa kaloo la yidhi ma loo dhashaa wadani mise waa la iska dhigi karaa wadani war waxaa looga jawaabay waa loo dhashaa he sideeba laysaga dhigi karaa wadani warwar ma haysiine halgamaagii wadaniga ahaa sheekh xasan barsane waxaa lagu xusay dalka talyaaniga waxaana soo abaabulay xarunta dhaqanka iyo suugaanta abwaan faarax suuriye xabladaas xasuustaana waxaa ka qayb galay brofesor aweys sheekhiyoonis brofesor maxamed xaaji mukhtaar brofesor yaxya caamir iyo shaafici macalin axmed war xasan barsane gumaysigu isla dagaalamay talyaaniga ku mid haayey saalin kuusii dalkii talyaani hatana waraabambashin ama xirse wuxuu yidhi sheekh xasan sheekh axmed oo ku magac dheeraa sheekh xasan barsane waa geesi aanay ummadda iloobi doonin dadkii xuska qayb galayna waxay sheegeen inuu ku dhashay tuulada ubaadi oo u dhow magaalada jowhar sanadka markuu ahaa kun siddeed halgankiisana oo bilowday sanadkii kun sagaal markii talyaanigu soomaaliya yimid wargooyin war madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu tegey janaay cabdallo oo shabaab laga qabsaday maalin dhoweyd wuxuuna yidhi dadkii ka barakacay ha ku soo laabteen war adigaan war haynine xardheere markii ugu horraysaa macaawino la gaarsiiyey war adiga laftirkaagaan war hayne xardheere muddo shan iyo toban sana markii ugu horeysay baa internetkii loo fasaxay war adanabtaba waliintanan ogayne degmooyinka shabaab haysteen oo dhan internetka mamnuuca ku haay markaan gaalow galmudug shabeediyaaba xaradheere xaradheere inta ninkaleta war kalamaanay war ma haysiine garaadka hogaaminaya shirka ka socda laas caanood garaadjaaba garaad cali wuxuu dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ka codsaday ayaga iyo somalilan in la soo kala dhex galo war dowlada dowlado kaley kala dhex galaane shaqadaasi sawtii salaadiinta ma ahayn kooldhawayti unugoosini meerne war dowladda buntland oo dhawaan madax bannaanida qaadatay maxay u kala dhex geli weyse war kalamaanay war mahaytan waananu noo jideenna dalkuun ii dadjay diinteen furgaan iyo duunyada nool Eh. wldaneeyaw dawliinbaxubintii eh. kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagaba wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen ka eren anigoo cabdicasiis sabiid beerada barnaamijka ila socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo